ciyaarin ama haddii wax la bixinay dadka aan dhuuniga laga goynin oon qaduucnimo lagula dhaqmin iyo walinfaaqi waliqtisaadi fi lmaciishati walinfaaq nolosha iyo waxbixintuba in dhexdhexaad lagu socdo ood u dhaxayso iyo iyo tafriid ama israaf iyo ikhtaar wixii loo odhan jiray laa tajcal yadaka maqluulata ilaa cunuq walaa tabsuطha kulalbasti oo kale weeye haddaad wax bixinaysana sii dhexdhexaada wax u bixi haddii aad maxaanku idhaahdaaye wax beelaysana sii dhexdhexaada wax u beel yacnii ruuxii jidiinkana ha ka goynin xoolihiina ha baatulin oo ha ku ciyaarin oo mubadir ha noqonin iyo wadami su baryada iyo tuugmadu inay lacayo la cambaareeyo min hayri daruurati iyadoon daruura jirin iyo dhibaato lafajabisa la tuugsado ama dadka wax la weydiiyo qaala allahu tabaaraka wa tacaala wamaa min daabatin fi ardi nolo dhulka jooga ma jiraan ilaa cala allahi risquha daabba wixii dhulka ku tukabay ee ku socday nool baa la yidhaahdaa xataa hadduu badda ku jiray hadduu duulahayaba daabo weeye saan baa looga jeedaa ardiga waxaa lagu qayday waa waxa inaga maankeeni maskaxdeen u dhowaadee dhul wax joogan baynu isnaqaanaaye waxaa badaha ku jira ama cirka jira maankeenna usoo degdegima maskaxdeenna usoo degdegi maayo saasaa loogu halqabsaday waa min daabati noola ma jira xayawaan filaada dhulka jooga ilaa calallaahi risquhaa irsaaqadeeda iyo calafkeeda waxay calfanayso allah dusha saarto asaga u ballanqaaday wqaala tacaala rabbigeen wuxuu uhi lilfuqaraa'i aladiina uxsuruu fii sabiili illahi laa yastatiicuuna darban fi اlardi yaxsabuhum اljaahilu aghniya min altacafufi tacrifhum bisimaahum laa yas'aluuna اnnaasa ilxaafa lilfuqaraa ficil go'an baa ku tacalluqayana waa la sheegaa mubtado go'an baa uu khabar u yahayna waa la sheegaa dhanka mubtadaun aan ma raba asadaqatu sadaqadiiyo zakadu waxay u ahaatay lilfuqaraa fuqarada ayaa sadaqada iyo sakada iyo wixii la bixinaya la siinaya aladiina kuwaasoo uxsuruu la sharay ama la godoomiyey fii sabiililahi jidka ilaahay lagu godoomiyo ayagabaa u xidhan oo u taagan inay halgamaan oo jihaadaan jaanis iyo wakhti ay ku shaqaystaanna ma helhayaan ama gaalada iyo cadowga ilahay baa godoomiyeyoo meelahay makaasibta iyo masaariibta ka raadsan lahay oo dhan baa laga soo xidhxidhay laa yastaiicuuna awoodi maayaan darban fi lardi dhulka inay ku sabraan oo irsaaqadii iyo baadkoodii quudkoodi raadsadaan oo culaysyo badan baa jiro ama jahaad bay u xidhan yihiin oo soolama u yihiin oo u heegan yihiin ama waaba la cunaqabatoyo gaaladii baaba jidiinkii iyo iridiba u istaagtay yaxsabuhum ljaahilu midkaan ka warqabinee aan ildheereen wuxuu u malaynayaa akhniyaa dad hodanoo tanaada buu moodayaa ninkaan fiirada dheeray muxuusaa ugu qadan min atacafufi dhowrsiga ay ka dhowrsanayaan su-aasha iyo tuugsiga darteedba la moodayaa inay wax haystaan tacrifuhum waxaad ku inay baahan yihiin oo dhiban yihiin dad ahlu khayr ay yihiin bisimaam calaamadaha ka muuqda wejigooda iyo muuqaalkooda iyo baahi ruux baahan oo dhibanayo nin dhaadan oo shaani ka muuqda waa kala duwan yihiin laa yasaluuna annaasa ilxaafan dadka ma weydiistaanoo su-aasha kuma celceliyaan laa yasaluuna annaasa dadka wax ma weydiistaan ilxaafan si celcelin ah oo adag oo ruuxii aan laga dhaqaaqayn ama la soo celinaya bariyadii ma weydiistaan ilxaafan taasi waliba waxay dhahaan maya waxbaa dadku ma weydiistaan wey in la dhowrafo la dareebama mooye iyaguma baxaanba <clears throat> idan mar haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii noolo oo dhan dhul jooga saaqadda rabbi u ballanqaaday waxaad la walbahaarteed la rafaaday meesha ma taallo wixii asbaabee rabbi ku saaray ama rabbi kuu dareed awoodalla imow wixii kana rabbi dhammaystirkiisa ka sug weeye inaad qadaha iyo qadarka aad aaminto ilaahay subxaana wa tacaala gacantiisa inaad ku kalsoonaato culaysyo badan baa kaa degahayo ood kaga nasanaysa tanna waxaa lagu ammaanay ruuxa muslimkae dhiban ee baahanaha xagga nabaahiisa qarsanaya cind allahi subxaana wa tacala waa ku ammaanaya shareecadaba sida lagu halqabsaday dadkii muhaajiriinta iyo fuqaradii ansaareed iyo muhaajiriinba wqaala tacala rabbigan wuxuu kaloo yidhi wladiina cibaaduraxmaan marka laga soo sheekaynaya dadka ammaanaa kuwa weydaa anfaquu hadday wax baxshaan lam yusrifu aan baatulin aan ku ciyaarin hadday wax bixinayaan xoolaha kuma ciyaar wax baahidii ka badan ma bixinayaan biil hadday bixinayaan wax dhexdhexaad ay bixiyaan hadday wax oo ka badan baahida oo lagu ciyaarayo waaga damba la turtuuro oo waxna lagu sameeyo la diidan yahay wladiina idaa anfaquu hadday wax bixinayan lam yusrifuu fi linfaaq waxbixinta kuma xadgudbaanoo xoolaha ma baatulaan walam yaqtuluu jidiinkana ummadda ma gooyaanoo wax yaroon dadki deeqayna ma siiyaane wax dhadhaxad ay wa kaana infaaquhum bayna dalika qawaaman infaaqooda iyo waxay bixinayaanna wuxuu noqday mid u dhexeeya labada arrimood bayna ataqtiiri aw aliqtaari walisraaf in xoolaha la baatulo in jidiinka la isgooyo waddo dhaxaa u dhaxayso ah in wixii la miisaamo oo si miidaan leh oo kulo baahida ku qiyaasan kuna qadaran wax lagu baxsho qaala tacaala wuxuu rabi yidhi wmaa khalaqtu اljinna wاlinsa ila liyacbuduun maanan abuurin insi iyo jin inay caabudaan mooy wax kale ooma dirin ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu leey anugu boqorada waa ka duwanahay boqor maxaa lagu yaqaana waxaa lagu yaqaanaa boqor addoommadiisa inuu laba qaybood ka dhiga qaybu isku ilaaliyo oo asagu sharaftiisa ilaaliyo difaaco dhowro oo ciidan u noqda iyo qaybuu ku xogsado u shaqaysa oo beeraha fasho xoogaha raac wax walba sameeyey ilaahay labadu anuu maihi buuri wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun maa uriidu ka dooni maayo min risqi inay ii shaqeeyaan waa addoommadii le qaybta shaqaynaysa ee biilka soo saaraysay ee dhisaysay ee beeraha falahayay ee ceelasha shubahayay ee biyaha nimankii wax qaban lahaa wey wamaa uriidu mana doona yucimuun inay quudiyaan aniga wax isiiyaan ama uunkayga wax siiyaanna kama doonahaye ayagu dantii loo diray ha qabteen ma uriidu ka dooni maayo minhum min aljinni walinsi min risqin calaf wmaa uriidu an yucimuun mana doonaya inay quudsaan intuba anaa ballanqaaday w iduu wix laguu diray uun qabso oo ah ilaahay subxaanau wa tacala inaad caabudo ood waddada laguu diray aad ku hagaagto ama cibaadada laga hadla waa cibaadada guud weeye cibaadada guud ee insi iyo jinba ka dhaxaysa min abina aadam calayhi salaatu wasalaam ilaa nabina muxamed ambiyada ilahay soo diroo dhan rasusha cibaadada ka dhexaysa waa maxay ilaahay subxaanaه wa tacaala keligii in loo hogaansamo oo asaga la weyneeyo asaga laga amar qaato intaasaa cibaad ah amaa maqsadkaa guuda ilaahay in la weyneeyo oo asaga loo hogaansamo waa qaacida guud oon ambiyadu isku khilaafin nabi walboo la soo diray rasuul walbo walba wuxuu lahaa ilaahay caabuda marka ilaahay keligii in la caabudo oo loo hogaansamo oo laisu dhiibo asaga laga amar qaato waa masalo guud oo ambiyada iyo ummadaha islaamka o dhanba ka dhaxaysa ummaddii u horraysay ee nabiyulaahi aadam iyo ta u dambaysa nebi maxamedba laakiin maqsuudkaa guud cibaadaadka u adeegaya ee afraaddooda iyo marka salaad iyo soon iyo xaj iyo zaki iyo jihaad iyo la fiiriyo ah way kala duwanaan karaan cibaadaad aan loo jeedin nebiyulaahi aadam baa ummadda naxda loo jideeyey cibaadaad xilliga nebiyulaahi muusa jiray baan hadda jirin axkaamtu way isbedelaysaa walidaalika wuxuu fi tafsiirihi cibaadadan ka dhaxaysa ummadahoo dhan iyo ambiyadoo dhan waxaa weeye waa atacdiimu limri illahi washafaqatu calaa khalq illah cibaadadan guud ee ka dhaxaysa bini aadanoo dhan iyo insi jinoo dhanba ka dhaxaysa ummadduna ambiyaduna ay wadaagaan waa maxay waa atacdiimu liamri illah ilaahay amarkiisa iyo xukumkiisa iyo sharcigiisa markaa jiro la weyneeyo wاshafaqatu calaa khalq illahi ilahay uunkiisa in loo danqado loo naxariisto waa labada asal bay ku dul wareegtaa wixii kale waa iskhilaafi karaan xilligii islaamka horaantiisii shay cibaadaha baan maanta cibaado ahayn way isbadeshaa afraadda iyo ajsada cibaadaadku suura ahaan iyo shuruud ahaan iyo arkaan ahaan iyo waqti ahaan iyo zaman ahaan iyo ashkhaasba way isbedeli kartaa laakiin waxaan isbedela waa maxay ilaahay keligii in la caabudo oon loo shariig yeelin muslimihii aadamaha loo naxariista muslimiinta isma bedesho waxa loogu naxariisan iyo waxa la siin iyo qaabka rabbi loo caabuday iyo waxaan lagu caabudaynin xilliga ayada ah waa arrimaa axkaam sharciisu bedeli karta wey xillibay baytulmaqdis ilaahay in loogu tukado oo la aado wejiga la aadiyo ay waajib ahayd farad min furuud ilacyaanna ahayd haddaan salaaddii baytulmaqdis loo tukanna maysan ansaxaynin maanta haddaad u tukatana waad ku gaaloobaysaa saasu lama ogo baytulmaqdis maanta ninkii u tukadee muslime dha salaada duurka iyo casarka iyo cishaha iyo maqhribka waxaan u tukanaya fajarka baytulmaqdis faqad kafar marna maxay ahayd cibaado ilaahay loogu dhowaanayay ahayd afraaddu waa isbedelaan inaad saa u fahantaan baan rabaa idan markaan ayaa lagu caabudahaya in baytmuslim loo jeedsado allah haddana ayaa lagu caabuda inaan loo jeedsanin allah amarka rabbigay baynu la soconnaa altacdiimu liamri اllaahi wاshafaqatu calى khalq اllah wa amraani laa yatakhayaraani fi jamiici اsharaa'ic wixii kale waa isbedeli karaa wa ama alaxaadiiu axaadiis baab ku timid fataqadama mucdama badankeed way soo hormartay axaadiis tilmaamaysa wixii rabbi kuu qadaree kuu qoonday inaad ku sabirto kuna qanacdood iimaansato su-aashana ka dhowrsato nolosha xaaladeeda kala duwan iyo waxaad bixinna aad adhaxaysato tuugmada iyo baryada aadamaha aad iska ilaalisan iyo dorraba wacata mooyeene axaadiista ku timid fataqadama mucdamuha badankeed wuxuu ku soo hormaray fi lbaabayn asaabiqayn labadii baabi hore baabkii inoogu dambeeye ahaa fadlu juc khushuunat lcaysh iyo fadlu الzuhdi wاtaqalul min addunya labadaa baabbuu sheekh u jeeda inoogu dambeeyey dhaadheera aad garanaysaa waliba baabka hadduu dambeeye aad u dheeraa wa mima lam yataqadam axaadiitaan soo hormarin waxaa ka mid ah sheekhu sida waa mucdamkeed laakiin axaadiis soo hormartay buu soo celin doonaa laakiin inuu ilduufay ama aarkeeda u jeedo unbay waa dhici kartaa axaadiita soo hormarin waxaa ka mida ah, abi hurata radi allahu tacaala canhu can ilnabi sal slam qaala nabi laysa alghina hodantinimadu ma aha can karat caradi ay bisababi karat alcarad cantuhuna waa sababiyo ti aad dhihi jirteen laysa alghina tanaadku iyo hodontanimadku ma aha can karat اlcardi ay bisabi karat اcardi xoolo badnaan ma aha badan iyo dunyo badan hodontanimadu ma aha iyo tanaadnimadu iyo taajirnimadu walaakina alhinaa hodontanimadka ilaahay jecel iyo ammaana waxaa weeye hina nafsi naftoodu qani ah naftoodka taajir iimaan wanaagsan inaad wixii rabbi ku siiyey iimaansato ku qanacdo adan hanqal taagin odan hanqaarmin baa taasaa hodantinimaa muttafaqun calayh alcaradu bifatxi اlcayni wاra caradku haddii caynka la kordhabaya iyo radaba huwa almaalu waa hantida jamcu curuud curuudna waa lagu jamciyaa waa wixii maal ah ayaa caradka la yidhaahdaa caynka iyo rada markaad kordhowdo haddii la reebo cardi la yidhaahdana waa wixii duunye aan lacag ahayn wixii duunye ah aan lacag ahayn baa la yidhaha cardi marka rada la reebo xoolaha nool badarka masagada waxyaabaha adduunyao dhan ee xoola laga dhigtaa cardi la wixii aan lacag ka ahayn lacagtu cayn baa la yidhahdaa cinda lacagtu cayn baa la gooni loo saaraa marka cardiga rada la reebo waa xoolaha bini aadamku dheefsado waxaan lacagtay shilimaha ka ahayn haddii laakiin rada kordhabo waa adduunyao dhan maca lacagti ku jirta marka ayadaa ah وعن cabdاللahi بن cمr بن cاaص رضي الله تعالى عنهma أna rasuul الlahi صلى اه عليه وسلم qaala suban wuxuu uhi qad أflaxa waa liibaanay waxaa liibaanay man duulkii aslama alla isu dhiiba u hogaansama islaamkii xaqiiqigaha way huna bisiyaaqi الqaraa'in mowduuca la taagan yahe maqaamka la joogay iyo xadiidka kutusahaya idan munaafiqa labadiinood leh afka ka muslimka urkana ka gaala haddee ma liibaanin waa khasaaray midka asagu qad aflaxa waxaa liibaanay man duulkii aslama alla u hogaansamay oo rusiqa lagu irsaaqo lagu dheefiya kafaafa wax noloshiisa ku filan ka badnayn alkafaaf horaamanu xadiidkan wuxuu ka mid ah axaadiistii soo hormartay buu ka mid yahay hadda lagu irsaaqo calaf looga dhigay kafaafan wax asaga ku filan ow maa yakufu can ilmas'ala ama shay asaga ka hor istaago oo kaa celinayo su-aasha ama shay baahidada aan ka badnayno adiga kuga eg waqanacahu allahu rabbina ku qanciyo iimaansaday bimaa aataahu wuxuu rabbi rawaahu muslim idan alimaam saciid bn cabdilcaziiz alfaqiih atanuuqi fuqaha shaam oo saaxiibo ahayn awsaaci baa la weydiiyo ma huwa alkafaaf wuxuu ihi waa shabcu yowmin wajuucu yowm alkafaaf waa inaad maalinla baahata maalina aad aragto maalin inaad gaajooto ood ilaahay u sabirto ood ajir badan hesho maalina xoogow carabka la baxdo aad shukridaa lagaa doonayo hada huwa alkafaaf baasha joogtid ee quraaciyo qada iyo casho diyaara maalin walba kafaaf ma aha tayadu waxaa weeye waa aafo kale rawaahu muslim وcan xakiim bn xisaam radi allahu tacala canhu alsadi qaala saxaabiga wuxuu ihi sa'altu rasuul allah rasuulka ilah baan weydiiyey faacطaani waxbaan weydiistay suubanaha sal slm yowma xunayn bay ahayd yowma xunayn markuu nabigu hanaa'in badan iyo xoolo badan hanti badan helo qolyihii kufaaru quraysh iyo iyo najdiyiin iyo qolihii khatafaaniyiin wixii markaa ka islaamay iyo ashaajicadii wixii ka islaamay iyo juhayniyiintii uu xoolo badan u qaybiyey yuu xakiim nabi alla wana xoolo aysii nabigu waxbuu siiyey wuu saluugay xakiim baa saluugay su-aal labaad buu ku celiyey wuu siiyey mid saddexaad buu ku celiyey wuu siiyey markaasuu la hadlay maalinkaa xunayn wey nabi alla xoolo aysii buui boqol halaadoo geelu siiyey boqolkiibuu yaraystay oo nabi alla boqolku ay u ma moodaynin buuna aniga inaad dadka ila samayso meelo badan baynu kawadalannay dhib badanna waan soo mar waayeella waan ahay marka ayaga taqriiban waa waa toddobaatan jir ama siddeetan jir nin yar ma aha lixdan sanu yuu ahaa mushrik lixdan sanona muslim buu ahaa boqol iyo labaatan sano ku dhintay wuu cimriya aad buu u cimriya isaga xasaan bin haabitba xilliga ayada marka waa nin siddeetan jira ah. marka wuxuu yidhi inaad dadka wax ila samayso ma moodaynin haddaad ila samaynin inaad iga yarayn ma moodaynin buur idan boqol kal nabig ugu daray boqol halaadoo kaloo siiyey markaasuu weliba sii hadlay xilligaasuu nabigu iyuu la hadlo marka waana u jeediyey xakiim bn xuseen wuxuu uhi sa'altu rasuul allah sal slam rsulka ilan wax weydiiste xoolay isiir yowma xunayn weeye faacطaanii wa ay miata min alibil riwaayada طabaraani fi lmucjam alkabiir baa caddaysay miata min alibil buu nabigu isiiyey uma sa'altu haddana mar labaad baan weydiistay faacطaanii miata boqol labaad laba boqoloo halaadoo geelayaa ku siinhaya warkaasuu soomaali ka soo helo inna haddaad biyo ka keento faacطaanii nabigu haddana waa i siiyey sa'altuhu mar saddexaad baan ku celiyey faacطaanii nabigu haddana waa i siiyey saddex halaad saddex boqol halaad buu u dhiibay faraha ka saaray uma qaala hadalku markuunu sax yahay lanno haddaa ruux markuu su kugu bilaababa aad waana ka horgayso wuxuu kuu arkahayaa bakhaylnimada inaad difaacanayso bakhaylnimo adug kugu jirta iyo qanacadarro kugu jirta inaad difaacaan buu ku moodi laakiin markaad wax siiso ood waxaad heli karto u dhiibta haddaad gooni oola baxdood waaniso wuu kaa qaadanaya xumaanna u maayo idan nabigu siduu yeelay xakiim markuu wuxuu heli kara u dhiibay buu hi kaala hadda wax kuu sheegay uma qaala nabigu wuxu uhi yaa xakiim xakiimow inna haada almaala adduunyadantada khadrun waa cagaaran tahay xulwun waana labada midabna kii u degdeg badnaa xagga baaba iyo tirtiranku nabigu ku halqabsaday dhadhanna midkii u baabi ogaaba ku halqabsaday hayga hadaad haddaad hadda carabka saarto saacado carabkaada kusii dambaynaya ka khadhaadh hayga macaan laakiin canuftaba la kugu daahi maayo hayga macaan ma daaho xagga dhadhanka hayga khadhaadhna ilaa aad sonkor iyo timir iyo shah raadsato carabkaada ka go'i maayo soo ma taqaanaa idan tiibuu nabiga ku halqabsanay adduunyo waa sida waa wax macaan laakiin aan raandhiis iyo raagid lahayn midabkeeduna waa sida cagaarka iyo caleenta oo durbo waa madoobaad intay casuus yeelatoy jaalo noqotay daadataa ma raagto ina hada almaala khadirun waa cagaaran yahay xagga midabkoo ma raago wey xulun waana macaayo carabka kuma raago faman akhadahu maalka ruuxi qaata bisakhaawati nafsin naf iimaansigeed iimaansada wey ninkii si iimaansan ku qaata iimaansame ku qaato ha yaraado ha badnaado wixii lagu siiyaba haddaad iimaansato oo naf wax quurayso waxna qaata ay noqoto sakhaawatu nafs waa dun wanaagga iyo sakhawa asalkiisu waa waxbixinta haddaadaa wax qaadanayo waxaa laga hadlaya waa maxay waa inaad iimaansato waxaysiibaad tiri nabi allow boqol had baan kuu dhiibay inaad iimaansataa la rabay oo tira maa sha allah ood ka mahadnaqdo gacantan inaad soo taagta ma ahay waa hawshii ku dhacday adeerkii cabbaas oo kale hanti badanoo baxrayn ka timid oo masaajidka soo buxisay buu cabbaas ka soo qaybgalay markaasuu nabi allow inaa xoolaha wax ka qaataan raba qaado waxaad ka qaadan karto go'weyn buu fidsaday cabbaas bin cabdimaalib nin laf weynna waa ah gu'b intuu fidsaday buuxsaday dahab iyo fido gu'buu buuxiyey markaasuu daco inuu qaado wuu qaadi waaye nab allo wuxuu la hadal qolyahan xertoohoo hayla qaadeen nabig wuxuu uhi kula qaadi maayaan wuxuu ihi ma hadday ila qaadeen ha ii saareen tunka anaa qaadane intii layqa tunka ha lay saareen may saari maayo wuxuu idhi hadda ii diiday adaan ku dhalayay aduu ila qaad buui may kula qaadi maayo markuu nabiguna diiday xertina loo diinan la qaadaan buu bar iska riday bar buu iska reeba xoolihii badnaa haddana wuxuu ad qaadid wuu qaadi waay mar hore wuxuu masaajidku kal la kacaanu malaynaya wuu dhaqaajin waaya cabbaas wuxuu nabi allow xerta lahda ha qaadeen maya tunka ha la maya aduu ila qabo guriga ila gaadhsiin maya qayb iska reebay qaybta dambuu la kacay markuu dhaqaaqay yuu nabigu qoslay maxaa nabi ku qosli baa lege adeerkiisuu ugu dadaali baan la yaabanahay bari baaba iska qabanba yani baashu waa inaad ku qaato iimaansan faman akhadahu ninkii qaata adduunyo iyo maal bisakhaawati nafsin naf iimaansigeeda iyo qalbisami ku qaatay iimaansan buurika lahu waa loo barakayn fiihi fi lmaal oo fiirsa hadda wax yar haddii lagu siiyo oo niyasami ku qaato ilah baa kuu barakaynba adoo hanqaltaagi hebel muxuu isiiya ku hayn dhacde dad lagu barakayn maayo adiga wax qaataa loo lagu barakaynayo waman akhadahu maalka ruuxi qaata biishraafi nafsi nafhan qaltaaggeed iyo iimaan la'aan ku qaata lam yubaarak loo barakayn maayo lahu asaga fiih fi lmaal maalka laguma barakaynayo khayrkiisaa yaraan oo sunadiisaa yaraan oo olbabad ka qaadi wa kaana kaladii asaguna wuxuu noqon wax qaatay ee wax ku qaatay axad buu la noqonaya yakulu wax cuna walaa yashfacu axad wuxuun cunayoon xaggana aan dhargayno xanuun dadka ku dhaca weeye xoolaha qaarkoodna ku dhaca dugaaggana ku dhaca mararka qaarkood geelana ku dhaca xagga marka la maray qur-aankuna tilmaamay idan marka xanuunkaasoo idan ninka adduunyada uun wadahaya ee iimaanla'aan ku qaadanaya wuxuu la yahay ruuxa u cunayo weligiiba aan dhargaynin waliyadul culya gacanta sarraysa wax bixinaysa ayaa khayrun ka wanaagsan meelyadu sufla gacanta hoosee tugsanaysa qaala xakiim bnu xisaam wuxuu yidhi faqultu waxaan yaa rasuul rasuulka ilaahayow wladii bacaka bاlxaq allah xaq kula soo diraan ku dhaartaye laa arza'u ka dhimi mahayo ka nuqsaamin mahayo axadan aadami bacdaka gadaashaa shaya min almaal wuxuun hantaa ka qadan mayo dabadaa maanta kadib bini aadam wuxuu leeyahay doonba baryana ku qaadi maayo kana qadan maayo xataa ufaariq addunya ilaa addunyada aan ka tagoon faaruqoon geeriyoodo wuu noolaa marka khilaafa saydina abubakar buu noolaa tii cumar buu noolaa tii cumaan bn cafaan buu noolaa tii khilaafadii cali buu noolaa mucaawiyuu noolaa toban sanooo xukumkii mucaawiyu noolaa fii khilaafati mucaawiyu geeriyooday msdanhaadi waa konton sano markay u yar tahay sano nabiga ka sii dambeeyey kontonkaas sano aysan weligii ruux bani wax ka qaadin laa hadiyo walaa xaqu asaguu leeyahay walaa wuxuu weydiista ma jirto yani saxaabadu markay xukumka qaataan waxaa weeye waxaad awoodi kartaan waxay sameeyaan ma ah bini aadan ma awoodi karo dad alla doortay bay ahaayeen fa kaana abubakr abubakr sidiiq wuxuu ahaa yadcu kii u yeedha xakiiman buu u yeedhi jiray liyucطiyahu suu u siiyo alcaطaa'a khanaa'imtii iyo faygii iyo xoolihii badnaa ee la helay bay muslimiintu mushaar ka qaadan jireen oo sanadkiiba wax la siin jiray dadkaas loo qoondan muhaajiriin ansaar wuu diiday muxuu ku dhaartay bini aadam waxba ka dhimi wuxuu gacanta ku hayo waa xaqu asagu leega wado waa xaquhu meelfay weeye buux dhaaftay la helay ee baytulmaalku uu helay ee loo qaybinayay buu diiday wax ka qaato ilaa nabigaa maalinkaa la hadlay ballan buuna qaaday fayaaba waa diidi jira an yaqbala inuu ka qaado minhu min abi shaya waxba inuu ka aqbalo waa jira uma ina cumara abubakr sidii bu ku xijaabtay uma ina cumar bn khaaab radi allahu tacala canhu dacaahu xakiim buu u yeedhi liyuciihi asna inuu xaqiisi siiyo faabaa waadid an yaqbala cumaan bn cafaan cali mucaawiya sidaasay ku socota ilaa uu ka dhimanay faqaala cumar wuxuu yhi cumraas wuxuu ka baqay in la yidhaahdo xakiim maxaad xoolihiisa u siin ladahay xoolihiisa maad tiisid xaqiisa maad tiisid faqaala cumar wuxuu uhi yaa macshar almuslimiin muslimiinay ushudukum waxaa idin maragelinayaa calaa xakiim xakiim bni xisaam makhraatay noqda maxaad mara ka noqonaysaa annii acrudu calayhi waxaan u bandhigaa mar walba xaqiisa inuu qaato alladii xaqaasoo qasamahu allahu lahu ilaahay uu ka qaybsiiyey uu ka qoondasiiyey fii hada alfay min hada alfay maalkan iyo khanaa'imtan iyo xoolahan iyo kharaajkan badan ee baytmaalka buuxa ee muslimiinta loo qaybinayo waa waayeelka muslimiinta inuu wax ka qaato ilahay tiibuu diidan yahay fayaba waadiidan yaauda inuu qaata maraati ka ahda falam yarza xakiimun xakiim muusan ka dhimin kamana qaadan kamana nuqsaamin aadaman axadan aadamay min annaasi dadka ka mida bacda nabiy xataa tawfiya ilaa uu geeriyooda xukunka muusan qadan riwaaya xadiidku uu leeyaba caddaysayo famaata xiina maata wainahu lamin akari qurayshin maala u fiirso sida ilahay u barakeeyey xilliga xakiim dhibanay wuxuu dhintay asagoo quraysh ninku u xoolo badan ah maxaa ilaahay ku barakeeyey ballankii rasuulka u qaaday oo uu fuliyey cahdiga asaga ah lixdan sano konton iyo shan sano ayuusan xaq uu leeyahay asagu iyo miduusan lahayn aadam weliga weydiisan kana qaadanin hadday waxtay u keenaan ila nabigu u ballanqaaday meel kala rabbi kaga soo shuba marka xoolihiisi yaraba alla u barakeeyey ayadoo sidaa ta nin deeqsu ahaa hal maalin buu laba halad keligii dhiibay asagaa bixiyo nin wax haysta ma ahayn nin intuu wax qaato urursanay ma ahayn sidii suubaroo kale u wixii loogu yimaado bannaanku ka yaallay idinka kii wax loo dhiibay waxaad moodaysaa inuu la dhaqaaqahay maaha saxaabadu waxay laga qaataan muslimiinta iska lahaa famaata xiina maata wa inahu la min akari qurayshin maala dhintay uu geeriyo khilaafadii sayidina mucaawiye ahayd wuxuu geeriya isagoo quraysh u xoolo badan marka ilaahay baa waxaan balan qaaday si gobonnimo ah loo raadsado si wanaagsanna loo bixiyo iimaansami ha lagu qaato hana loo sabro weeye dhibka adduunyada xadiidku kutusaaya yarza'u soo ma aha biraa'in raba la akhrinaya uma zaa'i uma hamza ra'ya zaa'i iyo hamza la akhrinaya alif waxaad dhihi idinku soomaali ahaan ay lam ya'khud min axadin shay-an ruux bani aadam waxba waslu rusi waxaa weeye annuqsaan wax dhimidda in wax lagaa dhimo ama wax lagaa gooyaa la yidhahdo ay lam yanqus axadan shayan bilahdi minhu axad aadamaha muusan ka dhimin kamana qaadanin hantidiisa waba kamuusan dhimin qaadasho uu ka qaato awgeed waishraafu e, nafsi soo ma aha hanqaltaag taطaluca hanqaltaageed wa amacuha inay quudarayso waxa meesha yaalla bishay ay bilmaal wasakhaawatu nafsi waxaa weeye hiya cadamu اlishraafi inaan loo hanqaltaagin ila shay adduunyada aan loo aqaltaagin waamci fi xaggan aan la damaacin wاlmubaalaati bihi wاshara in la daneeyo ama lagu mamanaado wey an abi burdata aamir an abi musa ashcr radi allahu tacaala canhu aabihi haatee qaala wuxuu yidhi kharajnaa maca rasuuli lah rasulka il baanu la baxnay fii hazaatin nabi maxamed baanu raacnay duulaan u raacnay wanaxnu sittatu nafar annagoo lix ruux ah baynana waxaa noo dhexeeyey baciirun neef geela nactaqibu aan ku kalaytamayno ama aan murgaysanayno ama aan ku tookaysanayno ictiqaabku waxaa weeye inaad hasha ritiga mar aad u wada gaadisato aad ka degto haddana anugu aan intii kala saaraado hadana adugu aad ka degto ku kale haddana gaadisado hal riti baan isu bedelaynaa kallaytan iyo murgaysi iyo tookaysiga waa la yidhaahdaa waa isku mid un weye toddobada uu ka hadlaayo waa toddoba ree ashcariino asagoo qoyslixda waa isagoo qoyskii laakiin saxaabadu inta waa ka badnaaye wuxuu leeya lix nin annagoo ah oo ashcariyiin ah ayaa hal rita nagu su'aagay inaan gaadiid ka dhiganno gubyada iyo milicdaiyo qoraxda kolba midbaa ka fuuli ritayba ka gaadiidsan markuu ilaa ku socdo meelaha shaksiwan oo kale ama sashantiri oo kale ayaa nin kale ritigii la fadhiisiin ku kala ilaa soodsiyu ku soconaya soodbi saasay ku soconaysa waa hal riti rajna maa rasu rsulk il baanu la baxnay fii hazatin duulaan wanaxnu sittatu nafar annagoo eh, ruux ah lix qof ah baynanaa waxaa noo dhexeeyey baciirun hal riti baanu wadaagayno nactaqibu aan isku bedelayno aan ku kallaytamayno ama aan ku toogaysanayno ama aan murgaysanayno fa naqibad waxaa dilaacday aqdaamuna lugihi baana dildilaacay wayna duleeshameen marka intaad dhagaxu iyo caagubyadu iyo kabala-aantu lugtu intay ku bararto oy ku boogaysto biyo gashato ay dilaacdaan naqbiga la yidhaahdaa fa naqibad adimihi lugaha ayaa na dildilaaco na dolooshamay wa naqibad qadami anuguna gumadaydibaa dilacdo lugtuwaan mudhay wey waa mudhay galkii ka dhacay adinkii wasaqadat adfaari jamcu dufrin cidiiba ibaxay buui waa ay dhaladeenba cidiihi hadday cidihu kuu joogaan waad nooshaa aadamuhu inta cididiisu ay ta gacmeed iyo talugeedba ay taagan tahay in bixin wuu waxbaa u dhaqan laakiin markay cidihu ku baxaan kuwanoosan ku baxaan ma dhaqaaqi karti xataa waxaa la sheega qolyahan badda gala cidiyahaadu intay kugu yeelaan waad dabaalinaysa naftaa kugu jirto markay cidihu ku baxaan laakiin wasaqadad waxaa daatoo idhiladay buui adfaari cidiyana waa iga baxeen maxaad samaynayseen saxaabay mar hadda halkaa la gaadhay see u fa kunnaa waxaanu ahay nalufu kuwii duuba calaa arjulina laguha yaga alkhiraqa karimaraanti la jeexaa laguha lugta lagu duubaya xaallahai wateen oo iskaba yaraa ba intay jeexaan bay lugta ku duubayaan kabay ka dhiganayaan cidyihii dhiladay bay ku badelanayaan alkhiraqa jamcu khirqatin in badan baad fa summiyad waxaa lagu magacaabay duulaanka asagee sidaan u rafaadnay ghaswata daat ariqac duulaankii karmaha iyo maryaha lugaha lagu duubtay wey duulaankarimeed wey maraya soo jec lugta ku duuba xidhibta ku duub dhaxda ku duub cidiha ku duub ku yar soco intaas wey maxaasaa loogu bixi limaa kunaa nacsibu calaa arjulina min alkhiraq maxaa loo yidhi ghaswata daat ariqac waxaa loo yidhi limaa kunaa waxaanu ahaynoo nacsibu kuwa duuba ama xidha calaa arjulha lugaha min alkhiraqi karimaha iyo maryaha yarkaan ku xidhan dartii magaca lagu bixiyey halkaasay magaca ka timid riqaacu ma aha mawdic magacii ma aha qow meesha ku yaal lagu dagaalamay ama duulaankana ma aha nin magaciina ma aha intaasba ahlu siyar baa sheega waa khata saxaabigaa caddeeyey loogu magacaabay qaswat riqaac dhibkii qabsaday saxaabada iyo falkii ayagu ay sameeyeen iyo karmihii jamcu ricatin aw rucatin oy lugaha ku duubanayeen qaal abu burda wuxuu idhi oo caamiro in abu muusa alashcari ah abu muusa abu muusa sheegay oo u tabiyey taabiciin badan bihada alxadii xadiidkan isaga ah uma kariha dalika waa kahooday wuu dhibsaday markuu xadiidkii sheegay oo dhibkay soo mareen ka sheekeeyey iyo dib ka xanuunsado wuxuu ihi u sheegtay camal iyo khayr iyo jihaad iyo duulaan ilahay dartii aad ola timaadeen dhibkaan idinku gaadhay maxaad u sheegtay camalka wanaagsan layskama sheege tiibu qoonsaday wa qaala wuxuu yidhi marka maa kuntu asnacu maxaan ku falayey bian adkurahum inaan sheego maxaa ii geeyey inaan hawshaa ka sheekeeyo maxaan ka doonay wuu hadalkiisiibu qoonsaday qaala wuxuu yidhi abu burda kaannahu waxaad mooddaa kariha inuu kosaday an yakuuna shaya min camalihi afsha yani kaana iyada isamkeedaba in la ziyaadiyo waa naadir fi اlcarabi wالnaxw adilada loo daliishan xadiidkana ka inay kaanay isimkadu ziyaada noqdaan adilada loo daliishay ka tahay inay iyadu ziyaada noqotaan yaa haalib oo badan laakiin ayadii isimkeedu inay zaaid ay ziyaada noqdaan waa qaliilu naadirun maa kuntu ana ay maa anacu asalkeedi wey maa ana maxaan ku falayo wey ana sheego kaana iyo tad socoto waa maxay waa ziyaado idankaanihi ismkeeduoo zaa'id noqday maa kuntu ana ay maa asnacu maxaan ku falo an adkuro inaan sheego qaala wuxuu uhi kaannahu waxaad moodaa kariha an yakuuna shayan min camalihi shay camalkiisa ka mida ah, u qarsona oo sir ahaa afshahu inuu faafiyo oo soo dhigay inuu kooday baad moodaa wayna fiican tahay oo wakiisalafku dhihi jireen laabudda an yakuuna lilmari khabii'atu min camalin saalix ruuxa muslimka waxaa wanaagsan camal suuban oo khayr oo la timid oo ku qarsan inuu jiro sadaqada hoos u bixisay halgan iyo jihaad aad cidna kula ogayn aad gashay birul waalidayn kuu qarsoon khayr aad umada farto kuu camal saalixa oo ilaaha dartii oo la timid oon allamayn aadama kale ogayn oo sir ku ah oo markii xaalad culus ku qabsato ilaah aad ku tugtood ku barido ood ku tawasusho inaad leedahay waa muhiim jidda idan tiibuu saxaabigu ka baqay marka horan wuxuu u sheegayey nicmada rabbiga inuu ka sheekeeyo dadkana uu dareensiiyo dhibka diinka loo soo maray camalka saalixa in la qariya asala laakiin mararka qaarkood waxaa in loo sheego oo la idhaariyo limaslaxatin sharciya ha lagu daydo ha la dadaalo waaga la ahaan jiray hadda meesha la marya ha la ogaado isbedelka khayr ee dhacay ha lagu baraarugo yani waxbaa laska hilmaami kara caadaa la moodi karaa wanaagaasu marka hore u sheegaya kadib waa la yar xumaatay idan xadiidka maxaa ku jira dhibkii loo soo maray adduunyadan aad hadda ku nafbaxaysaan dhibkii laga soo maray islaamka sidii loo soo difaacay hadda goor baa idinka sheeg waxaa saaxiba mabda ninka qadiyadda leh korkiisii iyo calafkiisi waxaa kama fikir muxuu ka fikiraa keliya qadiyadda iyo mabda uu taagany asxaabu almabaadi asxaabu alqadaaya waxay beegsadaan oy bartilmaamsa hadafkay leeyihin inay xaqiijiyaan ama cansheera ha cuno ama eh, mxuu ahaaye curdan ha gurto ama korkiisa caws ha saaro ama dhowr quruxsan ha xidho hawlu taalla ma aha kolba wuxuu helo ayuu sameeya laakiin hadafkiisu isma bedelo waa inaad qadaayaad leedihiin qadiya ruuxu inuu ilaashado inaadoon kareenka adiga sayidada ka fikirto sida dumarkii eh, waa mushkilo waa mushkilo ruux inuu qadiyo beegsadaa la doonaya وعن cمر بن تغلب رضي الله تعالى النمري ويuقال الcabdi cabdiqays qoyskaasu ka soo jeedaan waa la sheegay saxaabigu can camr bn taqlib annamri اlbasri waa saxaabada basre degtay ee waagi dambe xasan albasri wax ka warin jiray weeye bifatxi taai اlmuhnaati laba dhibcood la siiyey buu la akhrinaya taglib la odhanaya tagliba kor baa laga siiya hoos laga siiya ya bay noqonati hoos laga siiya wa iskaan lghayni qaynka la reeba almucjaba dhibcda la siiyey wa kasri laam laamkan waa la kasrinaya camr ibnu tagliba ayaa la odhanaya annamari alcabdi muxuu uhi saxaabiga anna rasul la sal slam utiya bimaali nabi maxamed baa hanti loo keenay aw sabyan ama maxaabiis iyo qafaal iyo gaal afka la soo jebiyaa loo keenay faqasamahu maalkii buu qaybiyey ama sabyigii buu qaybshay suubanuhu fa acطaa rijaal rag buu wax siiyey ma wada gaadhayaane wa taraka rijaal ragna waa ka tegay waaa nabiga gaaay fabalaquu nabigu waxaa soo gaadhay ana aladiina tarakahum nabigu kuwuu ka tegay ee uu saxba uusan siinin catabuu inay canaantameen oy qoonsadeen ka tegidda ayadaa maxaa annagana looga tegay heel baa la siiyey aniga maxaa la ii siin waayo afka yar tuureen waa qoonsadeen hawsha ayadaa nabigu mimbarku ka istaagay mimbarkii madiinuu fulay faxamid alla alluu uma qaala wuxu uhi amaa bacdu intaa kadib fawallahi allaan ku dhaartay inii la ucطi rajula nin baan wax siinaya ashwa lilcahdi dadki oo dadkii la soo siiyey nabigu ujeeda de raggu soo siiyey buu ka hadlaaya inii la ucطi rajul nin baan wax siinaya waadacu rajul nina waa ka tagaaya waadacu rajula nina waa ka tagaaya wاladii adacu midkaan ka tegay ee waxba aanan siinin ayaa axabu ilaya aan ka jeclahay min aladii ucطi kaan wax siinayo ninka aan waxba siinin een ka tegay isku hadlayn iyo kalsooni iimaankiisa aan ku qabaan ooga tegay kuwan adduunyada ku hanqaarmaya ee sandareeradan iyo xoogow arrimaha jidin danaynaya ayaan ku aaminsiinaya walaakini hase yeeshee nabi wuxuu uhi ucطii qowm aqwaaman qolyaan siinayaa hanti maxaan u siin limaa araa waxaan arka darteed fi quluubin qalbigoodii aan ku arko min aljaz argagaxa iyo walhalaci mamanaani iyo addunya jacayl ah dadka waxaan u siiyey iimaanbadni ma aha wanaagay idinka wanaagsan yihiin ma aha in ay iga kiinxigaan ma aha ee waa maxay lima araa fii quluubihim min aljazaci waalhalac addunya jacayl iyo argagax haddii aan la siinin qobgiriir baaba ku dhiciba asaga dhanba wuu waalanba in aabbihi la dilay moodi nabigu wa akilu aqwaaman qolyana waxaan u tala saaran ilaa maa jacala allah wuxuu rabbi yeelay fii quluubin qalbigooda uu geliya laabahoodo min alghina hodantinimo ah waa iimaansami gobannimo iyo walkhayri wanaag iyo iimaan ah minhum dadka noocaasa waxaa ka mid ah waxba aanan siinin in iimaankooda iyo qalbigooda u tala saartay camr bnu taqliba annamari baa ka mida ah. fi riwaaya wkuntu tilqaaa wajhi rasul sl slam mimbarka saara hortiisa meeshaasu kalaan fadhiyey nabiga saa intuu isoo firiba waxaa ka mida ah, ragga ayaga ah camr mutaqlib baa ka mid ah faqaala camr mutaqlib wuxuu yidhi fawallaahi allaan ku dhaartay maa uxibu ma jecli anna lii ana inuu yahaado bikalimati rasuulillaah balti aad dhihi jirtaan wey bibadli kelimati rasuulilah rasuulka ilaahay kalimadiisa in laygu bedelo xumra nacami geela cascasa guudan in laygu bedelo ma jecla buuri weedhaa maalinka nabigu u yidhi ammaama almala waljamaahiir mimbarka asagoo saaran hortayda uu ka yidhi ninkaa u tala saartay iimaankooda iyo iimaansamidooda iyo khayrkooda camri baa ka a ah. ku bedelan mahaya buuri geel gudgudanaya adduunya in laysiiyo lannu waa shahaadaatu rasul lla sal slam amaama albowl aljamaahiir calaa camdi mutaqib anahu saadiqu اliimaani inuu yahay hina nafsi uu leeyahay saaxibu khayr wa iimaan inuu yahay marka adduunya maxay tartaa rawaahu lbuhaari bukhaari baa xadiidka wariyey fawallaahi ilaan ku dhaartay maa uxbi ma jecli ana lii ano inuu ii ahaado xumra nacami saasay iskugu xidhan tahay geela gudguudan inaan helo oo la isiiyo ma jecli liiguna bedelo bikalimati rasuulilah weedhaas nabigu uu maalinkaas iga maqhraatay kacay ee uu yidhi camar baa ka mida dadka aan u tala saartay iimaankooda iyo qalbisamadooda rawahu lbukhaari warka hoosta uu ku sheegaya dadka muxaqiqa waxba kama jiraan uu iska ogaado bacda hada fi nusakh اlmaطbuuca wuxuu ihi waxaa ku jira halkaa horuu qabtay wاlkhayru minhum cafwan minhum camr mutaqlib hoosta wuxuu yidhi waxaa ka dambe ku jira buu i nusada laga daabacay kitaabkan riyaadka qaala cam mutaqlib walaysat fi اlasli nuskhada makhtuuطadee riyaadkana kuma jirta buu ihi qaala camr mutaqlib walaa fi saxiix bukhaarina kuma jirto oo ila xadidka bukhaari baa loo tiiriyey walaa shaka waxaan muran iyo shaki lahayn ba annaha min anusakh waxaan shakina asagu inuu khaldamay wadaadka wadaadkaa khaldamay camr maher alfaxli asagaa khaldan lafdigu qaala camr mutaqlib bukhaari buu ku jira asagaana taxqiijiyey xataa nusqadu taxqiijiyay ku jirta ka fiiriya raqamka ah qaala camr taklib fawallaahi ma uxibu ana lii bikalimati rasuulilaahi xumra nacami bay ku jirtaa waxay kaloo ku jirtaa isla xadiidka laba meeloodbu bukhaari ku soo celiyey oo xadiidku ay ku jirtaa fi saxiix qaala camru taklib nusada makhduuda hadday ka goday khaaan bay khaطan nusakdaa khaldamo ka gooye makhduudada ama nawi baa ooga tegay ikhtisaaran ooga tegay culays kuguma hayso ama inuu wadaadku yidhaahdo walaa fi الصaxiix bal laa shaka anna min anusakh waa khaطأun calaa khaطأ waxaa ku filay inaan u dhaho kuma arag ama ma helin baa kugu filan lakiin aad waliba aad tiraado bukhaari kuma jirtee qolihii guursanhaya kitaabka ayaa ku khaldamay waa waraan loo baahnayn waxaa kadaba la yaab leh asagaa bukhaari taxqiijinaya arqaamta haddaan idin siiyo waa arqaamta nuskhadiisa maahir alfaxl an mujala iyadoo sumusa taqiijin ninka hayaa fiiriyo iyo wuxuu hi imaamku alhalacu huwa idcafwan ashad اljazca wey kitaabka akhdaa badan baa taqiiqiisa ku jirta wadaadkan ma aqaan marka haddaaban sidan moodahay nusa kalaan qaadan laha lakiin hadda meelaan ka noqdo ma jiro alhalcu waxaa wey huwa ashad اljazaci halcu waxaa weeye waa argagaxa iyo naxdinta zaa'idka xaddaafka ah wax markuu ku dhaafaad xoogow culays buu kugaynin baa jira ama haddii aad ka yar xumaato aan kugu sii daahaynin laakiin markaad shayga aad iyo aad ooga xumaanayso ama aad moodiba in lagu wareemay ama lagu mooro duugay ee la yidhahda halac wa qiila waxaa leeyahay halcu ma aha ashad aljazaci waxaa weeye addajaru inaad cadhooto weeyeba waba dudiba afkaaba tuuriya ayaa halaca la yidhaahdaa idan adduunyadu markan xadiikiibaa la macnaa ilahay wuxuu hi waxaanu siinaa axdaan jeclayn midaanan jeclaynba laakiin iimaanka diinka ma siino axdaanan jeclayn in allah yucti addunya man yuxib waman laa yuxib laakiin diinka iimaanka ilahay ma siiyo axaduusan jeclayn nabiguna sidoo kale adduunyada wuxuu siiya u jeclay inuusan jeclaynba laakiin nabigu inuu kaa tegay macnaheedu inuu uusan ku jeclayn bal iimaan iyo shahaado iyo markhaati diineed baaba meesha ku jira وعن xakيم بن xusayb رضي الله تaعالى عنه أنه صل سلم قاaل اليد الculya gacanta saraysa ayaa khayrun ka wanaagsan min اlyad الsuflى gacanta hoosaysa yani midda wax bixinaysa yaa saraysa ta wax qaadanna way hoosaysaa haddii nin raga alla kaa dhigaye laba nin ninka liita ha noqonin laba xaalo ta hoosaha doora midda saro dooro saasaa lagula hadlahayaa wabda ku bilow fi linfaaq wax bixinta iyo nafaqada waxaad ku bilowdaa biman taculu dadkaad nafaqaynayso dadka biilkooda ku saaranya biisho hooyada iyo caruurtaadii iyo xaaskii dadkaas biilkooda waajibka kuu yahay ku bilow kadib qaraabada guud iyo raximka markaa ugudub iyo masaakiinta muslimiinta wabda fi linfaaq markaad wax bixinayso waxaad ku bilowdaa biman duul tacuula ee tunfiqu calayh dadka aad biisha dadkaa ku hore lan waa ninka ka hadla markaad wax yaroo hanti hesho daruuriyaadka lagu hormaraa xaajiyaadka lagu xijiyaa kadibna aanawiyaadka saddexdaa qayboodba weeye wax yar markaad hesho inaad weerarto lama rabo daruuriyaadka la hormariya oo watuu nabiga kuu sheeg wabda biman tacuul kadibna xaajiyaadka danaha guude marka adiga kuu taagan kadibna danta muslimiinta ka qayb qaadadkeeda inaad ku weerarta ma ah wa khayru sadaqati wax la baxsho nabigu waxaa ugu khayr badan buu idhi can dahri khinan hodoontanimu wixii laga bixiyo adoo ka maarma waxna haysta waxaad ka dhiibtaa u khayr badan waana waa makhsuus oo waa markay wax bixiyaan xoogo inay ka daba tagaan ama shaydaan uu ku furo waswaas ay badan tahay xoogo shantoo kun baad soo heshay masaajid baa ku yaboohay saddex kun baad dhiibtay adoon sigiiskaba gaadhin baad fir maaa saddexda iskaga bixisa shaydaan baa kugu ahriyey berri halkaas lagakana waa degdegtay shukun baad bixin lahayd dadka noocaas nabigu muxuu leeyahay waxaad ka maarantaan un bixiya laakiin ninka kun iyo kow hadduu dhiiba aan waxba ku ahayn waxaa u fiican xilligu u baahi badan wax dhiibo waa ay khayru sadaqati juhdu muqilin ninaan waxba heli karinoo faqiira wuxuu biya ugu khayr badan sabaqa dirhamun miata dirham oo alfa dirham yani waa abubakar oo kii maalinkii nabigu yidhi wax la bixiy wixiisoo dhan buu keenay adoo soo ilahay baan oga soo tegay halkanay ku xidhan tahay haddaad baasha ka daba tegayso oo niyada ka soo dagaalami doonto waxba ha bixinin culayska waxaa leeya shaydaan baa ku aafiyey waad ka daba tegi walbaar baa ku geli intaad inkaa badnayn waxba ha bixinin bal carruurtaada ku xesheeyiya naftaada haddii laakiin aad baarmi kartood qalbi wanaagsan tahay kulligeed baa bixi wkhayru sadaqati sadqa waxaa u khayr badan <clears throat> maa kaana can dahrin hinan ka maaran wixii lagu bixiyo waxaad ka maarmi kartood bixisow waman yastacfif ninkii isdhowra su-aasha iyo baryada iska dhowra yucifuhu llahu allah dhowro wuxuu rabbi ku dhowru siinayaa <clears throat> su-aasha iyo baryada ninkii aada iskaga ilaaliya iska dhowra ilaahay baa dhowrayo wuxuu ku dhowrsadu siinayaa waman yastahni ninkii isteeqa ee ilaahay isku deeqa yunihi la alla deeqaya yunihi llah alla deeqaya wuxuu ku deeqtamuu siinayaa xadiidkan markuu xakiim nabiga ka wariyey yaa wuxuu nabi allah wa xataa minka xataan adiga xataa kaa deeq aduma ku jirta dadka laga deeqtoomay nabi allow xataa minii bu nabi bas buuri wuxuu moodayey ummadda inuu iska laakiin nabigu asagu wuxuu doona weydiisanaya muxuu ma minka nabi allow haabu anigu ummaddan ka mid ahay waman ystani ninkii isdeeqeya ilaahay subxaanau wa tacaala wuxuu siye ku qanca su-aashana ka dhowrsada asagoo faqiirna hani iska dhiga xagga gobonnimada iyo dadnimada yugnihi illaahu allaa deeqayo wuxuu ku deeqtumuu siinaya muttafaqun calayh idan qanaacadii cafaafkii baa ku jira hadde wahada lafd اlbukhaari lafdiga aanu sheegnay midhaha aynu sheegnay waxaa iska leh bukhaari walafdu muslimin aksaru lafdiga muslim wuu ka gaaban yahay midkaynu sheegnaybu وعن أبي عبد الرحمن معاوي بن أبي سفيان قال رضي الله تعالى عنه قال صحابي وحول قال رسول الله رسولك الله وحول لا تلحفوا هكو علننا في المسألة سؤاشا سؤاشا هكو علراننا هل بالروح وحويدية كتغا لا تلحفوا في المسألة أي في السؤال لا تلحوا بك دغنت الحاح فوالله الله كدارتي لا يسألني لا يسألني أحد منكم axad idinka idin ka mida ima weydiisto shay-a wax adduunyo ah oo fa tukhrijo ay saarto lahu asaga mas'alatu su-aashiisi iyo celcelintu igu celiyey mina aniga iga soo saarta shay-an wax iga soo saarto wa ana lahu kaan anoo dhibsanaya hebel baa su-aasha kaa badshe bal iska sii anoo dhibsana aan bixiyo fa yubaaraka lahu fiima actaytuhu oo loo barakeeyo ma jirto wixii aan siiyey saa dartee fuqada waxay yidhahdeen wixii xushood lagu bixiyo lama barakeeyo xushood iyo wejigabax iyo hebel baa ku dul fadhiistay hebel culayska ansaaro waanu la kacaysan may waad eedaysaan hawsha ayada ah laga qaadaya waxa qalbisamayn lagu bixiyay rabtaa oo ilxaax aan lagu bixinin oon laisku dhimata laga hadlaayana waxaa weeye waa marka adugu dantaada u su'aalinayso dan adu aad leedo shakhsi ah markaad wax u gurayso eed u socoto weeye talaga hadlaayo markay dan muslimiin tahay kuma jirta meesha annahyu canilmas'ala kuma jirto markaad dan masnuux u weydiinaysa adugu ma rabtid nin baahanaad wax u weydiinaysaa danguud masaajid madariso ceel muslimiin loo qodi muslim meel ku xidhan mid isbitaal yaalla mid dhibana ah markaad danguud adugu u hadlayso hawsha ma aha bal waa lagaa ajirsiinaya nabi maxamed baa samayn jiray saxaabadaa samayn jirtay bal wuxuu odhan jiray nabig sal ila hadlo i weydiiyo dadka wax iga weydiiyo ishfacu tujaru walyaqdi llahu calaa lisaani nabiyihi maa sha waad soo marteen aan lasu waxaa laga hadlaya masalada xaaraanta waa marka wixii adig kugu saabsan dantaadiiyo xaajaadkaada markaad dan muslim u taagan tahay ajir baad ka helaysa ajir baad allah ku dhaartay laa yasalunii axadu minkum shayan midkiin ax wax ima weydiisto oo fa tukhrija ay saarto lahu u soo masalatu su midnii aniga iga soo saartay hayan hay aan bixin lahay haddaan su-aasha lagu adkaynin oon lagu celcelinin wa ana lahu kaarihun weliba anoo dhibsanaya lannu munaafiqiinta dhaqankaa lahaa inaad axaadiis baad ogtihiin munaafiqiinta waxay samayn jireen su'aalo badan iyo tuugmo badan iyo nebiga oola iman jireen iyagoo doonaya inay dhahaan nebi maxamed baa intaan wax weydiisan noo diiday cinda alcarabna nin mas-uula oo wax loogu tago bixin waayo ceeb bay ahayd nabigii rebe marka inay bakhaynimo ku xukumaan oo nin gacan adag ay ka dhigaan kii cumar maalin maalmaha boqolii intay dhin wanasii nabiga ku yidhaahdeen buu nabigu yuu siiyey ku celiyeen xoolo badan buu siiyey markay la dhaqaaqeen iyo nabigu muxuu yidhi kiikisha waxay ku sii wataan naar bay ku sii wataan cumar nabi allow hadday naarba ku tahay maxaad u siisay wuxuu yidhi haddaan wax diidana nabi maxamed baa bakhaylay odhanayaan haddaan wax siiyana ma samrahayaan marka intaan anigu igu xukumi inaan bakhayl ahay oo nabinimada dhaawac gaari lahaa ayagu waxaas ama ha ku gubteen ama rabbi ha ku cafiyo waa halis weeye nabiga cirdigiisada waa in la ilaaliyo albukhluna waa wasfi damiim ah oon ambiya ay bari yihiin oo fa yubaaraka loo barakeeyo lahu asaga fii ma actitu waxaan siiyey su-aalaad ugu celceliseen ugu dhibteen wix aan ku bixiyo anoo dhibsanaya laydiin barakayn mansubanu sal slam waa nafs shay nafs shay wey marka hawsha aad iyo aad laskaga ilaaliyo adduunya markaas halkaasay ku dhigaysaaba xataa markaad daruro ku qabato ee saaxiibu xaaja wafaaqa aad wixii aad dalbaysid ummadda weydiisanayso sid latifan oo dabacsan oo gubannimo leh ku celcelis lahayn iyo isdhibid ku raadso rawahu muslim وcan abi cabdiraxmaan cawf malik alashjaci radi allahu tacala canhu qaal wuxuu ihi saxaabigaas kunnaa cinda rasuulilahi rasuulka ila agtiisaanu joognay tiscatan annagoo sagaala aw amaaniya ama sideeda aw sabca ama toddoba ah riwaayadka xadiidku nabiga annagaa u galla nabigoo meel fadhiyay ee annagoo toddoba u tagnay faqaala subanu wuxuu yidhi alaa tubaayicuna rasuul allah rasuulka ilaahi axdi maad la gashaan bayca maa ila gashaan wuxuu ihi saxaabigu kunaa waxaanu xadiii cahdin bibayca mar dhow baa nabiga bayca la soo gallay buu xilli aan dheerayn baaba nabiga axdi la soo gallay bayca alcaama baycada cala altawxiidi walhijrati wsalaati wlamr bilcrufi guud bay soo galeen wa kunnaa waxaanu ahayn xadiii cahdin niman xilligoodu dhow yahay bibaycatin cahdi iyo ballan ku dhow yahay faqulnaa waxaa nabi allow qad baayacnaaka rasumiyaadna ilowday beeca waan soo galnay so adiga maal shalay naga qaadaya ama saaka naga qaaday ballanka iyo xadiga nabigu taa uma jeedo tog kuunuu rabaa iyaga inuu ka qaaday lixdoodan toddobadoodan sagaalkoodan uma qaala subna wuxuu yidhi alaa tubaayicuna rasuul warka iska daayo nabiga beca la gashaan miyada nabiga beca la geni axdi iyo ballan fabasudna aydiyana mar haddii soo celiyo wuuu waa u qastahaya way garteen nabigu markuu inuu hafay u qaateen way garteen inay ujeeddo tahay gacmihii maanu fidanay yidhaahdeen waqulnaa waxaanu nidhi qad baayacnaak nabala waa ballanka waa kula gallaye diyaar baa fa calaa ma nubaayicuka yaa rasuul allah maxaan ballanka kugula gelaynaa noo sheeg qaala nabi wuxuu an tacbud allaha calى an tacbud اllah ilahay keligi ilahay inaad caabudaan walaa tushrikuu bihi shay-an ilahayna ayd u shariig yeelin ilahay inaad caabudaan axadna aydan waxba la wadaajinin shariig iyo camal ilahay loogu shariigile midnaba aydan samaynin shariig daata loogu shariig yeelo iyo camal rabbi loogu midnaba aydan la iman calى an tacbud اllah walaa tushrikuu bihi shay waa asalka haddii la isu ogaa waa beecada guud wsalawaati alhams shanta salaadood inaad tukataanna baacay wala gala wa tuiicuu mas-uulka aad u hogaansataan tuiicu aad adeecdaan ood maqashaan u hogaansataan ninka mas-uulka amiirka iyo taliska wa asara kalimatan khafiifa wa asara nabigu hoos noogu dhigay kalimatan weer khafiifatan fudud buu hoos waa tuu nabigu u jeeday leanno beecadan kale wuu soo maray walaa tas'alu nnaasa shay-an waxaad axdi igula gelaysaan aadam waxba inaydan weydiisanin ruux bini aadam ah wuxuu hi saxaabigii cawf maalig alashjaci ahaa wariyo xasan albasri wariyo wuxuu odhan jiray xadaanii alxabiib alamiin saxaabigan buu aad u jeclaa oo axaadiis dhowra ka wariya laakiin saxiixaanka laba xadiid bas uu kule anfilaya iyo bukhaariba iyo muslim baaba laba ka wariyaan maynay wuxuu yidhi falaqad ra'aytu waxaan arkay saxaabiga cawf baa bacda ulaaئika الnafar kooxdaa barh ka mida kooxdii sagaalka ahayd ama sideedda ahayd ama toddobada ahaydoo coof uu ku jiray yasqudu asagoo dhacayaan arkay sawtu axadihi midkood ushiisii baa dhici jeedalkiisii karbaashkiis usha lagu garaaco faraskii sawdka la yidhaahdaa famaa yasalu axadan axadna weydiisan maayo yunaawilu iyaa usoo dhiiba faraska isagoo saara baa shaabuug baa ka dhacay oo araskiibu ka soo degi uu soo qaado haddana uu korhayaa riti asagoo dhakadiisa saaran buu waxaa ka dhece ushi hoos buu degi ritigu fadhiisin wuu ka degi kadib haddana uu kicinaya annagu haddee farba inaad qaadto waxaa keen waxa i dhiib kaa soo qabo kan soo riixi waxaad moodaaba in adhaxal halkaa maba <laughs> jirto intaasay saxaabadii ka baqayaa inay ku noqoto ballankii inay ka baxeen nabi maxamed u qaadeen falaqad ra'aytu waxaan arkay bacda ulaa'ika nafar kooxdaa barkood baan arkay oo yasqud u dhacayo sababto axaadihi midkood karbaashkiisii cafwan shaabuuggiisii ama jeedalkiisii famaa yasalu weydiin maayo axadan axad yunaawilu usoo dhiibay asaga rawaahu muslim idan waa in wixii rabbi ku siiyo xoog iyo xeelad iyo caqli iyo caafimaad iyo dunyo iyo dadba ilaahay kugu qanciya la doonaya aadamana isku daydo intaad ka maarmi karta inaad ka maaranto وعن بن cمر رضي الله تعالى عنهma أن النبي صل سلم قال nب وxu laa تزaaل المسألة baryadu ka zuuli mayso بأxadiكم midkiin ma daynayso xatىa يلقى الله ilaa u rabi la kulma سubحaanه وتaعالى وlaysa fيi وجهi muscaة لaxmin isagoon wejigiisu wax hilibaa lahayn saan ayn saarayn wejigu diiran yah buu aakhar imanaya wejigan yani xurmadii baa ka tegi sharaftii baa ka tegi wejigaa ku diirmi sida adduunkaad wejigaad u qallafeed u xushoonaynin baakhrana lagu diiraya xubnaha macsiyada lagu sameeyo in badanoo ka mida rabbi aakhara macsida buu ka muujiyaa si ay astaan iyo calaam u noqoto qolyaha ribada cuna waxaad maqasheen qur-aankuna idiin sheegay axaadiistuna idiin cadeeyay iyagoo caloolo waaweyn adduunka aakhare in la keenayo calooshuu halkaa la kuwa beenta sheegaya carabkaa soo fakanaya daamankaa la dilaacinaya kuwa madax ka qulqulaysa kuwa barta dambe ee dabagibinta calan dheer iyo bandira laga taagaya yani waxaa wey maadaama wejigii aad ku xushoon weyday aadaama ku baryaysay wejigaa lagu diirayo laa tasaalu lmas'alatu tuugmadu iyo baryadu ka suuli mayso biaxadihum midkii inuu daba taagan wadayo xataa yalqa allaha tacala ila uu rabbi la kulmo uu geeriyoodo aakharana uu yimaado walaysa fii wajhi asagu wejgiisu aysan ku oolin muscatu lamin iacatu lamin cad yaroo hilib usan lahay cadyaroo hilib laf qarawax oo cadbaa yaa soo hadhaysa muttafaq daahirka in lagu socdana saxa qolyaa waxay dhahen waxaa loo jeedaa waa macnaa laga wadaayo sharaftaa ka dhici oo wejigaa ka dhici oo karaabalaaan buu noqonaya ma aha wejigaa la diiraya muttafaqun caley almuscatu bidami lmimi waiskaani zaay lmucjama miinkoo la godo zaadan la reebo dhibicda wa bilcayn muhmala cayna dhibic la ahriya alqicatu waa gabalka iyo inta yarta hilibka ah wacanhu can ibni cumar radi allahu tacaala canhu idan khatartaasay leedahay wey idan kabiira min alkabaa'ir weeye baryada iyo tuugmada aan daruro wacanin kabiira min alkabaa'ir lanna waciidkan ma keeni karo waxaan ka ahayn muxaramun qaطcan baryada iyo tuugmada tuugsiga aan daruura kugu kaliifin waa kabiira min alkabaa'ir baa xadiidku caddaynaya waciidkaasuuna leeyahay wa canhu cali bni cumar radi allahu tacaala canhuma ana rasuula اllahi sal lay slam qaala subana wuxu uhi wahuwa cala almimbar asagoo mimbarka saaran wadakara asadaqata nabigu markaana sheegay sadaqada ka sheekeeyey iyo watacafufa dhowrsiga laga dhowrsado fadliga ku jira can ilmasalati tuugsiga iyo baryada wuxuu subanuhu yidhi maalinka ayada ah, alyad اlculya gacanta sare wax bixinaysa ayaa khayrun ka qiimo badan min alyadi sufla gacanta hoose wax qaadanaysa wlyad اlculya gacanta sare waxaa weeye hiy lmunfiqatu ta wax dhiibaysa wax bixinaysa wey wsufla ta hoosana ee liidatana waxaa wey hiy saa'ila midda wax weydiisanaysa tuugsanaysa muttafaqun calayhi marka hadday isqabtaan midda sara la doortaa akhariya adduunba ta liidatana ad lama rabo dad awoodi karta وcan abi hurata radi allahu tacaala canhu qaala qaala rasul sal ly slam man sa'la الnaasa dadka ninka wax weydiista ee tuugsada takauran wax badsi naftiisa wuxuu ku cidgala wuu helay oo dhabarka uu ku toosiiyo laakiin kordhisuu le intan waa yartae kordhiso guriga yar buuxso kordhi man sa'la الnaasa takauran ay istiktaar xoolo badsi ninka dadka wax u weydiista fainamaa yas'alu wuxuu badsanaya dadka weydiisanaya jamran dhimbilo naareed jamran dhuxulo iyo dhimbilo urursanaya nabig wuxuu hi falyastaqila dhimbilaha isku yareeyo aw liyastaktir ama dhimbilaha ha badsado waa tahdiid cala sabiili اtahakum waa goodi wey faman shaءa falyu'min waman shaءa falyakfuroo kale wey ma aha way fiicanta iska wada ma ah waxaad wada guranayso waa dhimbilo naareede ama dhimbilaha isku badi ama isku yaraaday ku taallaa wey mar walbood su-aasha iska yaraysa dhimbil baad iska yaraysa mar walbood isku badaysana adaa isku badiyey saa doonta marka yeelo aday ku taalla marka dhimbilaha la yska ilaaliyo baahidiinna qarsada ilaahay subxaanaه wa tacaala waxay aad u baahataan weydiista nabig ur sal slm fi tirmidi adoonku ilaahay wuxuu u baahda hawadiis xataa kabta yeelankeed hawadiis xataa sacab cusbad aad u baahta rabbigodiisu ilaahay baa khasaa'intiisu furan tahay isagaa baryadaada ilaahay baa ku farxaaya waa addoonnimo waa gobonnimo ilaahay tuugoo bari aadamana intaad ka deeqto markasta ka deeqtoon iska ilaali ay kugu caayi ay kugu dulaysan waad ku sharaf dhici salaantay kaala leexan markaad soo baxday kaa naxahayaan fadhigii bay ka sii kacahayaan aadame ka leexin dad ka leexin karto inaad wax tarta mooyee waxba ha doonan ilaahay inuu ka deeqo oo kaaga fillaado ilaahay ka bari naftada ha inaad aadamo uskato inaad isku hallaysa ha barin naftu wixii la baray ku tagtaa rawaahu muslim can samn jundub radi allahu tacaala canhu qaala qaala rasul sal l slam ina almas'alata baryadu iyo dadkoo wax la weydiistaay kadun waa dakhar nabarku gaadhahaya wey yakudu uu dakhrayo bihaa ayadii arajul ninku wajha wejhiisu ugu dhufanayo su-aal kastoo kaa soo baxdo aadaan wax weydiisato waa nabaraad isku dhufanaysa adugu adaa burs isku haystoo madaxa iska nabaraynay kadun dakhar weeye iyo nabar yakudu uu nabrayo ama uu dhufanayo biha ayadii arajul ninkuu wejhu wejhiisu ku dhufanayo yas'al arajulu ninku inuu wax weydiisanayaa mooyee aw fii amrin ama arrin darteeda wax weydiinayo laa budda minhu aan laga maarmayn loo hortale aan laga maarmayn oo min xamaalatin aw jaa'ixatin aw faaqatin waimanrawahu tirmidi waqaala xadiiun xasanu صaxiix alkadu alkhadshu wey waa dhaawac ama garaafaynta ama jeexidii xangaruufashada iyo wanax wixii waa nabar aad jidhkaada ku dhufanaysa wejigaada meesha ugu qiimo badna jidhkaada ee ugu quruxsanayd ee ilaahay loogu sujuudayey ee lagu xushoonayay baad nabar la dhacaysaa ilaa yasla rajulu sulaanan sulaan inuu weydiisanayo xaq oo ku mooye ma aha suldaan xaqdarra waa nafsa shay suldaankiibaad madaxweyneha waxaa weydiisanaysaa baytumaalka hantidii aad ku sida xakiim qaybtiisa oo kale fayga qaybtaad ku hanti muslimiintu ay keenoo dheheen loo qaybiyo wadaadaha ama xerta iyo fuqarada oo faqirnimo ku weydiisanayso waa xaq aad ku leedahay way suldaanka aad ku leedahay ma aha suldaanku su-aashiisu ma aha waxa laga hadlaya maaso cid qabta ma jirto suldaan su furan ma jirto waxaa laga waa suldaan madaxweyne iyo mas xaq aad wax ku leedahay yaantad wa gacanta ku haya aw fii amrin ama arrin baad u weydiisanaysa u tuugsanaysaa ama laabudda aan laga m nafti baa kaa baxaysabaat bakhtigaaba kuu bannaan ama danayaqaad baa tahayoo qabaa'il muslimiinoo islayn haye kala qabato dhiiggoodii baad qaaday wareebelo maxaa rabtaa laba boqol halaadbay laba nin bay naga qaba haddaysan halkaa dhigan walle way go'aayaan aana in adeer baa u dhinta kala badbaadin xataa anaa labada boqol halaadkiinaya bal fadhiisto qoryaha dhiga wardinkuna noqda ugaasnimo daranyaqaad gobannimaad ku soo qaadda xoolaha iyagaa tolkaad ka qaaramayso markaa iyada muslimiinta aan kala fadhiisiiyey hantii boqol halaadaan soo qaada halaala baxsho masaajidaad ka istaaga oo maxfaladaad ka istaago waad guri intay kaa dhammaan karto intay kaa dhammaanayso markaa laguma haysto alkhilaaf fii caiyati sulطaan waa marka sulaanku uu yahay sulaan muslima oo caadila ama jaaira hantidiisu meeshuu ku hayana ay u badanta hanti xalaal ah haddii hantida ay dowladdu gacanta ku hayso xaaraan u badan tahay biitifaaqi lmuslim wax lagama qaadan karo haddaabaad ogtahay madaxweynuhu iyo mas-uuliyaadka nimanka mas-uuliyiinta hantida hayaa in xaaraan tahay sal iyo baarba iyadu waa nijaas kaba sii daranba waxay dhaheen fuqadii shaaficiyadu sulaanka laga hadlaayo waa wixii hadda ka horreeyey dhowr boqoloo sano ka hor qarniga shanaad bay sidaa leeyihiin qarniga shanaad hazaali baa kaga hadlay faahfaahiye ixyaaga baxdiga ugu qiimo badan nin faqiih qoru qoray baxdiga ku jira kitaabkiisa meel kale ka heli maysid laa fii kutub الsalaf walaa fii kutub اlmutaakhiriin salafku waxay sheego dhan buu jamciyey asagoo kaalmaystay niman badanoo uu ka mid yahay ibnu khusayma oo abu aalib almaki ka mid yahay intuu kaalmaystay buu jamciyey nin ilaahay fahmay iyo dakaasiyana waa ahaa tartiibka iyo tafniinkana uu ku fiicnaa bilowga baxdiga markaad bilowdo xilli aad dhamaysi garan maysid waana boqol safxo boqol safxo weeye oo xidhiidha uu kaga hadlayaa madaxweyne iyo mas-uuliyiin salaadiin looga qaata maxaa xaraana maxaa nijaasa maxaa furan akhriya baxdigaas aad u fiican saaad ugu ogaataan kuwaynu hadda ka hadlayno ee hadda adduunka jooga shini lagama qaadan karo waa xaaraan acan iska ilaaliya maxaa yeelay muxuu y waxay haystaan xaqunnaas xaqunnaas weeye hanti dad laga soo dhacay iyo canshuur iyo dhac iyo wax diinta lagu duminayo iyo maal ay gaale reer yurub oo diinta lagu baabiya dhaqanka muslimiinta weyse waxay meesha ku hayaan msdoodaba kaadi ma lagu weyse kaadib lagu weyse qata wadaadow iska ilaaliya waxaa hadlaayo waa dadkii qumanaae hore an ibn scuud radi allahu tacaala qaal qaala rasul sal lay slam kuwa madaxweynayaasha maanta adduunka jooga muslimiintu waxaad ka qaadataan ayaa ka xaaraansan waxaad aniga shaksiyan iga dhacdaan limaada xoolihii muslimiintao dhan bay dhaceen anugu waa fardi shaksi oo soomaaliyeed baa tahay anag baa aakhra ku daba istaagi laakiin nimanka markaas ku taabatee reer koonfuroo dhan baa kusoo dabageliya iyo ree waqooyi iyo reer nairobi wax ku dayn ma jiro iska ilaaliya ya maxaad ku lahayd waxaanoo dhan baad ku qaata hadde waxaa boqolkan shilin xasaan baa iskale waad iga dhaxday lakin waa boqolkan xerta iskale inta fadhida jamaacadan boqolkan inay fadhidaa iskale la yidhi cabdullahi waad qaadatay labadaa boqolkee daran boqolka xasaan iyo boqolka jamaacatulmasjidkee daran waad <laughs> fahamta iska ilaali wa cani mascuudin radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasul lah sal lay slam man asaabathu faaqatun baahi ku habsato man asaabadu ninkay asibta faaqatun baahi culusoo lafajabis ah faanzalaha kula carara binaasi aadamaha kula carara lam tusada lama awdo faaqathu baahidiisi isma soo xidho albaab faqri baa kugu bilaaban tuugsi baa kugu bilaaban nin hadda aanan geriisa maqalgacanna aanan ku hayn ayaa laba kun iyo lixdii waxaa noo yimid nin dhallinyaro ah anagoo meel maktabada joogna maqaaxi buu ka shaqayn jiray nin iska fiicanoo xoogsaduu ahaa maqaaxidaan wax ka cuni jiray baahi buu noo sheegtay waxbaan siinay galab dambo soo noqda waxbaan siinay maalin saddexaad buu wejid nagu qabtay wadaadka wuxuu yidhi wax damba ha ka daa ninkan waa maqaaxibluu ka shaqayn jiray oo nin xoogsaduu hadda intuu tuugsiga bila wakaadir waa isbedelay caafimaadkiisii noloshiisi ka dah waaga dambana isagoo waddooyinka taagan oo masaajid ummadda arki doontaa ninkoo waayeel ah oo ruuxi dhaqaaqaba hadda hor istaagay baa islii jooga baahida markay kugu timaado ilahay baa lagula carara aadamaha laguma leexdo haddaad baabka isku furto man fataxa calayhi baaba mas'alatin fatax allahu calayhi baaba faqri waad garanaysa baab tuugsi iyo su'aal ninka isku fura ilahi wuxuu ku furaa baab faqri iyo macalulay gaajaa kugu furmi baahidaada qarso ilaahayna ku xidhan ilaahayna bari aadamahana intaad ka kaaftoomi karteed iska ilaanka iska ilaali man asaabathu ninkay haleesho faaqatun macawlaya baahi ku habsatay faanzalaha kula cadho ku dejiya waxaa looga jeedaa kula cadho kula baqda binnaasi aadamaha lam tusada lama owdo isma soo xidha faaqatu baahidiisi meel kalunbaa sii furmi hud kalaa furmi wuu ka dari waman anzala ruuxii kula cadra baahida bilahi alla weyne subxaana wa tacaala kula cadho ilaahayo fayushik ula dhow yahay lahu asagu birisqin caajilin aw aajilin irsaaqad soo degdegta ama soo dahdo rabbi kuula dhow yahanoo ku siiyo yani marnaba seegi maysto in markaaba lagu siiyo iyo tii aad doonaysto ka khayr badanoo soo dahda in lagu siiyo idan fayuushik اllaahu ilaahay wuxuu sigahayaa ama dhow ama uu la degdegahayaa lahu asagoo la soo degdegayaa birisqin irsaaqad caajilin soo degdegta aw aajilin soo daahda rawaahu abu daawud tirmid qala xadiiun xasanun xasan cafan yuushiku macnada bikasri shiin la yidhaahdo ee yusricu wey afcaashii a muqaarabaa dhihi jirteen un weeye maxay waxaad rabbi la hoos gasho marnaba ku khasaari maysad laakiin waxaa aadaama aad hoos gasho waad eedi ma mahadinaysid markaa laga hadho way baasha ayada وعن ثوبان mولى رsuل اه صل سلم waa صxaabi nabigu uu xoreey addoon ahaan jiray saxaabi qala rasul sl sلم rasuulka ilah wuxuu yidhi man takafala lii أnlaa yسأل الناasa شhayئa وأtakafl lahu bاljanة waa hawl adag wey man takafala ruuxii ii ballanqaada ay man yatakafaluyaa ii ballanqaada man yadmanu lii bay ka dhigan tahay yaa ii ballanqaadahaya anlaa yas'al annaasa shayan inuusan aadam waxba weydiisanin saxaabadu ka dhex yidhi yaa ii ballanqaaday inuusan bini aadam waxba weydiisanin wa atakafalu annaan u ballanqaadaa biljannati inuu janno galo faqultu waxaan ana yaa rasuul allah waa nabigu xoreeyey min mawaaliihi mawlaa rasuul tawbaan xubna baa alwanaa kuu ballanqaaday inaana baniaadan intaan noola waxba weydiisanin janna ii ballanqaad fa kaana awban wuxuu ahaa laa yasalu axadan kan aadama wax weydiisanin buu ahaa hayan weligii laa yasalu axadan shaya aadam waxba muusa weydiisan wuxuu doon ha noqdo nakira fii siyaaqi annafyi ay alashyaa wuxuu doon noqdo riwaayadii ibni maaja baa ku dartayo fa kaana yaqacu sawtuhu wahuwa raakibun falaa yaquulu liaxadin naawilniihi xataa yanzila fayahudaha soomawaagadib wuxuu gaadhay asagoo ritiga saaran in karbaashii uu ka dhaco ama jeedalkii dadkii hoos taagnaa saaxiibbadii ahalkiisii reerkiisii xaruurtiisi ma dhahay iisoo qaada ritig buu fadhiisinayaa wuu soo qadan kadib hurtay kicinaya maxaa yeele nabi maxamed u ballanqaaday inuusan bini aadam waxba bini aadam waxaa ku jira carruurtaadii ahalkaadii reerkaadii ma aha dadka kala loo jeedaa ma aadam oo dhan waagi dambe umuna way u xanuunsan jirtay awbaan waxay odhan jirtay saxaabada intay la hadasho awbaan ka warqaba yuusan gaajo u dhimanin maxaa nabigu ballan la galay anlaa yasala axadan shaya marka nimankiina wax bixiye ee wax gacanta ku haya awbaan yaan la moogaanin bay odhan jirtay ilahna ooma baahninba hooyadan baa dadaal badnayd mooyeen weligaasuun aadaan wax weydiisanatiyaa lagu timi cabdirasaaq baa soo saaray xadiidkaa tilmaamaya inay hooyadan ka dardaarmi jirtay in laga warqabo thawbaan can shaykhi macmar iyo inuu jaamic macmar ah ma xusuuste rawa abu daud ba xadidka wara ku wariyaa wallahu subxaana wa tacala aclam